dhaxlay sheegaya dadkii inay qariibsanayaan oo la yaabayaan uusan kuna hadli karin agtooda siday iyagu u fahmayaan cilmigii nabiga laga dhaxlay ilaa sindiiq iyo majnuun maahane qof kaleba kuma hadlaba saasay yidhaahdeen marka hadalkaas cidda uu ku ishaarayo oo cilmigii nabiga laga dhaxlay u yaqaana balaal cidda ku hadashana sindiiq iyo majnuun u yaqaanaa waa dadka ahlu dalaalka wuxuu yihi sheiku haadaa kanu macnaa kalaamilmualifi mualifka hadalkiisii hadalkaas macnihiisi wey raximahu llah wa kaanahu waaba isagoo mualifka yushiiru ishaara ilaa a'immati ahlilbidac ahlilbidaca imaamyaalkoodii imaamyaalkii ahlilbidaca ayuu ishaaraa imaamyaalkaasoo almudiliina dadka baadiyeeyaan a'immada ahlilbidaca oo dadku dadka baadiyeeyaan weeye cidda la collaytamayda cilmigii nabiga laga dhaxlay cidda cilmigii nabiga laga dhaxlay sheegaydana cambaaraynayoo dacaayadaynaya waa a'immatu ahlilbidac almudiliin aladiina ahlulbidacaasoo yalmisuuna ceebaynayaan ahla sunnati ahlu sunnaha bimaa shay ku ceebaynayaan hum ahlu sunnuhu bari-uuna ay beri ka yihiin minu shayga ahlbidaca oo ku ceebeeya ahlu sunnaha waxay beri ka yihiin ahlu sunnahu waxay beri ka yihiin ayay ku ceebaynayaan yahuuday ka soo jeedaanoo waxa weeyaan diinkiiyay bedeleenoo waxa weeyaan toban shan iyo toban iftiraac oo calaamadihii lagu yiqiin ahlu dalaalka ah ayay la imaanayaan iftiraacaad waxyaale ay beri ka yihiin ahlu sunnahu aysan shaqo kulahayn ay ku timbaraynayaan ay ku dhejinayaan waa calaamadii lagu yiqiin ahlu dalaalka ilaa nabiyaalka dadka la dagaalama iftiraa iyo been abuur unbaa silaax iyo hub u ahaa hubka ay kula dagaalamayaan nabiyaalka wuxuu ahaa iftiraa been abuur been abuurkaasay ku deldeli jireen ku dhejin jireen kuwaana ayagiyay dhaxleen been abuurkii unbay hayaan markaasuu yidhi haadaakanu macnaa kalaamilmu'alifi waa mu'alifka hadalkiisa hadalkaas macnihiisa raximahu llah wa kaanahu waaba asagoo shiiqu yushiiru ishaara ilaa a'immati ahlilbidac ahlilbidaca imaamyaalkoodii imaamyaalkaasoo almudiliina dadka baadiyeeyaan alladiina imaamyaalkaasoo yalmisuuna ceebeeyaan ahla sunnati ahlu sunnaha bimaa shayna ku ceebeeyaan hum ahlu sunnuhu berii'uuna ay beri ka yihiin minhu shayga maxay u ceebaynayaan oo ay uga been sheegayaan ahlu sunnaha liyasudu naasa dadka inay ka celiyaan oo ka jeediyaan can ilakhdi inay wax ka qaataan minhum ahlu sunnaha waxay u ceebaynayaan ahlu sunnaha oo uga been abuuranayaan waxay doonayaan dadku inay ka jeestaan culammada ahlu sunnaha oo aan diinka ilaahay laga qaadan diinkae saxiixaa inaan laga qaadanay rabaan marka dadkiibay diganayaan markaasay been abuur inta diyaariyaan ay qofka diinka nabiga xambaarsani kar uu sheegaya ay dusha ka saarayeen shan iyo toban been abuur ayadoo ujeeddadoodu tahay dadka meesha ka digiyoo ummaddu yaysan diinkaa saxiixaa qaadanin liyasudu naasa dadka inay ka jeediyaanoo ka celiyaan ay u been abuuranayaan u ceebaynayaan ahlusunnaha can alakdi qaadashada inay ka jeediyaan minhum culammada ahli sunnaha ay dadku wax ka qaataan wa haadaa amalkaanu irfu ladiina waa kuwii dhaxalkooda daqaw xadgudbeen min qablin ayaga hortood xaalay ku sugnaayeen camalkan waxay ka dhaxleen dadkii ahlu duqyaanka ahaa oo xadgudboo ka horreeyey oo dhammaan ilaahay wuxuu rasuul soo diray ka soo bilow nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi muxamed sala allahu calay wasalam oo ugu dambeeyey dhammaantood acdaadii la dagaalami jirtay waxaa silaax u ahaa oo ay kula dagaalami jireen iftiraac been abuur been abuur inay been ka sameeyaan dicaayad u sameeyaan ay marka jareexeeyaan fadeexeeyaan ceebeeyaan ayna ku ceebeeyaan waxay ay beri ka yihiin waxaasna waxaa u meeriyey shaqadaas ibliis ibliis ayaa xaqa la dagaalama marka waa jundu ibliis waa ciidankii ibliis ibliisa markaa shaqadan u diray oo ku tarqiibiyey ahlubidacuna waxay la dagaalamayaan dadkii nabiga dhaxlay oo diinkii nabiga saxiixa ahaa xambaarsanaa maadaama ay la dagaalamayan iyagana ibliis ciidankiis weeye ibliisaa soo dira ayagana shaqadiiyo kale qabanayaan inay dadka nabiyaalka dhaxlay oo warafatul ambiyaaga ah ay ka been sheegaan oo iftiraa'aad iyo been iyo dicaayad ku sii daayaan si ay dadka uga leexiyeen diinka alle shiiku yidhi wahaadaa kan irfu ladiina waa dadkii dhaxalkooda baqow xadgudbeen min qablihim ahlubidcan hortood xalay ku sugnaayeen oo wakadabuu beeniyeen rusula rususha dadkii xadgudbeenoo rususha beeniyey oo ahlbidacan ka horreeyey kuwaasay ka dhaxleen kuwaas aa shaqadan qaba jiray kamaa qaala allaahu sida ilaah yidhi tacaala ilaah waa sarreeyaaye kadaalika almru arrinku kadaalika sidaanu ahaa yuu ilahay sida maaragtay kuwaanu hadda nebi maxamed sala allahu calay waslm uga been sheegayaan mushrikiinta iyo gaaladu oo been abuur iyo iftiraa iyo dicaayad ay u samaynayaan ilaah wuxuu leeya horayna saasa arrinku u ahaa jir oo rusushii hor alla soo diray dadkii la dagaalamay ee beeniyey nuucaanay ahaayeen oo sidaasay rususha uga been abuuray jireen kadalika almru kadalik arrinku waa sidaas u alamru almru arrinku kadalika sidaas wey dhammaan acdaada diintu sidaasay nabiyaalka iyo dadka raaca uga been abuuro jireen ilaa wuxuu yidhi maa ataa uma imaan alladiina gaaladii min qablin kuwan ka horreeyey kuwaan hadda nebi maxamed la dagaalamaa sala allahu calayh wasalam gaaladii ka horreyday uma imaan min rasuulin rasuulun rasuul uma imaan ilaa hadduu u yimaado qaaluu waxay yidhaahdeen saaxirun huwa asagu saaxirun waa sixoole oo majnuun ama waa wax waalan saasay dhihi jireen weligeed ma dhicin ilaahu leeyahay rasuul in ilaahay soo diro hadduuba ilaahay rasuul soo diro cadowga ka soo horjeedaa oo beeniyey dicaayaday ku fuli jireen been abuuray samayn jireen waxay dhihi jireen waa sixoole waa waalan yahay saasay dhihi jireen marka kuwaan ha la yaabin nabi maxamedow ilaahay leeyahy kuwaan ha la yaabin nabiga suubanu sala allahu alay wasalam maxaa yeelay ibliisa u wada macallin ibliis aa u wada macallin ah ibliisaa shaqadan u soo diray kuwii hore shaqadaanay saas ku hay jireen kuwaanuna sidaasay u haynayaan ilaa qiyaamaha laga gaaro dadka acdaada diinta ah nabiyaalka iyo dadka dhaxlay inay ka been abuuranayaan oo ay dicaayadaynayaan kama suulayaan si ay dadka uga celiyaan diinka oo ummadda uga cararaan nabiyaalka iyo dadka dhexlay qaala allahu tacaala ilaa wuxuu yidhi atawaasaw ma isku dardaarmeen bihi iftiraagan iyo bee abuurkan ma isku dardaarmeen oo qoladii hore miyaa tidhi war dad marka nabi idiin yimaado sidaas dhaha ma isku dardaarmeen ilaah wuxuu yidhi bal iska da iskuma dardaarmine hum ayagu qowmun waa qoomkoo daaquuna xadgudbay ma dardaaran maahan ay kuwii hore ka maqleen waa ahlu duqyaan hal macallimay wada leeyihin ibliisa u wada macallina ibliiskaasa marka u meeriye ibliiskaas ay macallinka u ah aa ah kuwii hore u meeriyey kuwaana u meeriyey ee dardaaran maaha waa isku macallin marka ahlu ehm, waxa weye ibliiska ciidankiis waa u saddex waa ahlu kufriga ahlu shirkiga dadkoo gaalada ah ahlu bidaca fasaqada waa saddexdaas ciidankiisu waa saddexdaas saddexdaas marka ayagoon is ogeyn oon waxba kala dhegaysanan hal kelimad ku wada hadlay ah, weligood ayagoo is arag oo aan ismaqal hal kelimay ku wada hadlaya maxaa yeelay haddee kulligood macallinka soo diray oo adeejinaya ibliis isagaa leh sidaan dhah ah, sidaan dhah hadda maanta qofka yidhahda on ilaahay keligiisa la caabudo nebi maxamed sala allahu calay wasalam diinkiisa loo laabto oo sunnadii nabiga lagu dhaqmo gaalku wuxuu leeya wahaabi wey kayrlaawi bidcoonuhuna wuxuu leeya wahaabi wey kayrlaawa faasiquna wuxuu leeya waa wahaabi mid mid u meeriye ma jiro macal isku macalin ay leeyihiin iyagoon is ogeyn ay hadalkaas ku hadlayan iyagoon is ogeyn ay hadalkaas ku hadlayan maxaa yeelay hal macalinaa soo wada diraya atawaasaw bihim miyay isku dardaarmin ilaah ilahi wuxuu bar iska da iskuma dardaarmin waxa ka dhaxeeyo midayna wa uu yahay hum ayagu qowmun qowmun itaaquuna xadgudbay waa dad xuduudda alle ka gudbay waxa xuduudda alle ka gudbayna hadda waxaa u macalina ibliis marka waa isku macalin saas darteed isku kelimaday ku hadlaayeen ayagoon isku dardaarmi isku kelima ay ku hadlayaan wuxuu shiiku aada uga hadlay in ahlulbidaca iyo ahlu sunaha dadku kala gartaan waana muhiim culimmada iyo dadka isku ekaysiyaan ay kala gartaan nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay aakhiru zamaanka masaa'ibka ummadda ku dhacaya inay ka mid tahay dadkii aan eelka u ahayn diinka inay ka hadlaan kuwii eelka u ahaana aan laga dhegaysan oo aan loo hubayn waa masaa'ibka ummadda ku dhaca musiibo uga darana ma jiro imaam axmed musnadkiisa wuxuu ku wariyey nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qabla saacati sinuun qiyaamaha waxaa ka soo horeeya sanadyaal qiyaamaha waxaa ka soo horeeya sanadyaal khadaaca oo aad u khiyaano badan sanadyaal oo dadku xaqaa'iqii iyo runtii dhan laga dhagrayo laga khiyaanayo beenta iyo kidbiga iyo bidacdaa gadmayda runta iyo sunnadaa dadku waa ka fogaanaya mana dhegaysanayaan nabi wuxuu yidhi yukadadu fiiha saabiqu sanadyaalkaas qofka runta sheegaya beenaale ala leey beenaale ala sanadyaalkaas qiyaamaha ka soo horeeya wa yusadaqu fiiha alkaadib qofka beenaalahana waa loo humaynaa ajaaib buu leeyahay waa loo humayna beenaalaha wa yukhawamu fiihaa alamiin qofka aaminka oo diinka si yahay waxna ku darin waxna ka jarin u keena khaain weeya laleeya diinka ilaahay khiyaana wa yu'tamanu fiihaa alkhaa'in qofka khaainka ah ee diinka baxaya ka been sheegayana amiid baa laleeya diinka ilahay ka run sheega oga oo run badan wayandiqu fiiha ruwaybida waxaana ka hadli doona diinka ruwaybidada markaasay saxaabadu yidhaahdeen wama ruwaybida qiila wama ruwaybida ruwaybida xaad la jeedaa nabiga allow maxaa la ydhaha ruwaybida markaasuu nabigu yidhi alrajulu taafi waa qof liita oon cilmi iyo ammaano iyo taqwo iyo alla ka cabsi lahayn iska liibta yandiqu fii amri lcaam haddana ka hadlaya arrimaha guud diinka masaa'ilka gabal haddaad ka hadasho haddaad saxdo faa'iidada ka timaada adiga kaliga ay kugu egto haddaad qaladana dhibka ka yimaado adiga kaliga kugu egi daad hadda dahaaradaada qaladdo dhibka ka yimaada salaadaadiiyo aduu kugu koobma daad saxdana adiga kaliya nacfi dahaaradaada laakiin haddaad ka hadasho arrimaha siyaasadda ama aad ka hadasho arrimaha jihaadka haddaad saxdo faa'iidada ka timaad adiga iyo muslimka oo wehela haddaad qaladana musiibada ka timaad muslimiintoo dhan iyo adigu wayn ku dhici maaha wax shaqsi ku gaar arrimihii marka dhibkooda iyo dheeftooduba caamka ahaa aa waxaa ka hadlaa arajulu taafi qof liita cilmiga ku liita ammaanada kulliita taqwada kulliita ka hadlay musiibo ummadda uga daranoo dhacaysa ma jirto taasaa dhici doontu nuyidhi nabigu sala allah alay waa midaas midda maanta taagan waxa ay ka dhaxleen dadkan ahlbidaca ah waxa ay ka dhaxleen iftiraaga been abuurka dicayda waa gaaladii hore nabiyaalka waxaa la dagaalami jiray gaalada hubkay kula dagaalamana wuxuu ah iftiraa been abuur iyo dicaayad intaasay xaqa dadka uga hor istaagi jireen ahlubidacuna waxay la dagaalamaan ambiyada dadka dhaxallay ayay la dagaalamaan waxa ay kula dagaalamaanna waa intii gaaladii hore kula dagaalami jireen oo ah aliftiraa been abuur sidaas darteeda caqiidada ahlu sunna waljamaaca waxaa ka mid ah calaamada ugu cadaanta badan ee ahlulbidaca lagu yaqaanaa waa alwaqiicatu fii ahli lafar in culammada ahlu sunnaha la caayo waa calaamada ugu cad oo ahlubidaca lagu yaqaano calaamadda ahlu sunnaha lagu yaqaana waa xubbu a'imati sunna wa bugdu a'imati lbidac culammada ahlu sunnaha in la jeclaado ahlubidacna la nibcaadana waa calaamada ugu cadoo qofku inuu sunni yahay lagu yaqaan alimaam abu cumaan ismaaciil ibnu cabdiraxmaan asaabuuni kun sano ka hor culummadii ahaa iyuu ahaa caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid fiiqa iskale wey aakhirka wuxuu ku keenaa calaamadda ahlulbidaca lagu yaqaan iyo calaamadda ahlusunnaha lagu yaqaan wuxuu leeyahay ahlulbidaca markuu ka hadlaa wa calaamaatu lbidaci calaa ahliha daahiratun baadiya wuxuu leeyahay wa calaamaatu lbidac bidaca calaamadahooda calaa ahliha dadka albidca dushooda xaalay ku sugan tahay daahira waa mid iska muuqata wax qarsoomi kara maaha baadiyatu waa mid muuqato daahir wa adharu aayaatihim ahlulbidaca calaamadahooda calaamada ugu caddaan badan oo lagu yaqaan wa calaamaatihim calaamadahooda midda ugu caddaan badan oo lagu yaqaan shiddatu mucaadaatihim lixamalati akhbaari nabiyi sala allahu calay wasalam waa olaytanka ay la ollaytamaan dadka xambaarsan akhbaartii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo axaadiidta ollaytankaas inuu daran yahay intaasa calaamadda ugu cad oo albidac lagu yaqaan dadka xambaarsan aafaartii nabi maxamed laga dhaxlay salolabada axaadiidtii nabi moxamed sunnadii nabi moxamed sala allahu calay wasalam dadka xambaarsan ollaytanka ay la ollaytamaana aad u adag leey waa calaamadda ugu caansan ee caqiide u ah ahlu sunnaha inay ahlubidaca ku oqoonsadaan maxaa yeelay calaamadan waxay tusaydaa waxa ay la ollaytamayeen diinullaah inuu qofka noocaasana ilaa mucaadaba waajiba ila wuxuu la calantan waa diinka alleh markaasuu yidhi iyo wax fiqaarad inay aad u liidaan waxaan qiimo lahayn ay ka soo qaadaan calaamadda lagu yaqaano midaas inay liidaan markaasu wuxuu keenay ahlu sunnaha calaamadda lagu yaqaano markaasuu wuxuu yidhi wa ixdaa calaamaati ahli sunna ahlu sunnaha calaamaadka lagu yaqaana mid ka mida u yidhi mid ka mida xubbuhum liaimati sunna waa jacaylka ay a'immada sunnada jecel yihiin sababtoo ah iimaanka waxaa ugu adag alxubbu fillaah waalbugdu fillaah alxubbu fillaah waalbugdu fillaah min awfaqi cura liimaan ilaahay dartiis in wax loo jeclaado ilaahay dartiisna wax loo nabcaado xargaha iimaanka waa xayga ugu adag nabigu yidhi sal allahu calay slm imaamka sunnadaa adoon xata arag maaha adigu shir wax ku akriyo kaliya waa dhammaan aimada sunnada weliga xaraf haddaada ka dhegaysan ee imaam sunno uu yahay inaad jeclaato ah iimaanka ka mida waxaad ku jeclaanay waa maxay waxaad ku jeclaanaydaa waa naasir u gargaara diinkii nebi maxamed sala allahu calay slam waa naasir sunnadii nebi moxamed nooleeyey fiiri daa rabta isku luqa ma tiidin isku midab ma tiidin isku qabiil ma tiidin isku waddan ma tiidin waa imaam sunno soo maaha imaam sunna markii lagu leeyahay maaha uun shiikh aad wax ka akhrisatay kaliya sideedaba imaam sunnada hadduu yahay inaad jeclaataa waajib wa alxubbu fillaah ilahay darsaa u jeclaana waxaad ku jeclaanayda inuu ilaahay jecel yahay ilaahayna u gargaaro inuu nabi maxamed jecel yahay sala allah alay slam nabi maxamed u gargaaro waa calaamada ugu adag wa culamaa'ihaa calaamada lagu yaqaano waa culammada sunnaday jeclaadaan wa ansaarihaa calaamadaa luslo lagu yaqaano waa sunnada dadka u gargaara inay jeclaadaan wa awliyaa'ihaa ahlu sunnaha calaamada lagu yaqaan waa dadka sunnada awliyada u ah weliga u ah inay jeclaadaan wa buqduhum lia'immati lbidac calaamada ahlu sunna lagu yaqaana waxay tahay inay nabcaadaan ahlubidac waa calaamad lagu yaqaan qof ahlubidaca iskala socdoon jeclaan calaamad ahlusunna kama muuqan aawo alxubbu fillaah waalbuqdu fillaah aawo waa inay nabcaadaan ahlulbidac alladiina yadcuuna ilaa naar ahlubidcaasu dadka naarta ugu yeerayaan ilaa qofka ahlubidca wuxuu dadka ugu yeeraya waa naarta ah, laakiin qof zindiiq camal ah oo qof walba iskala socda laa diini oo sheekhulkulli ah waa qayrlaawo wey calaamada ahlusunnana male ah, qof walba iskala socda albidci la socda ahlusunnihii la socda shayaadiinta la socda ahlukayrka la socda waa qofku waa calaamadii munaafiqiinta ah, waa calaamadii munaafiqiinta waa zanadiqada calaamadooda laakiin qofka sunniga ah waxaa lagu yaqaan dadka sunnada inuu jecel yahay dadka bidcana uu necab yahay taasuna iimaanay tusayda oo qalbigiis ilaah u go'ay oo wixii alla jecel yahayna uu jecel wixii alla necab yahan uu tusayda culummada xaal lagu yaqaan ila waajib waxaa culummada diinta in la weydiiyo dadan eelu ahayn in la weydiiyana waa xaaran qadcan ah. xaal lagu kala gartaa wa khaasatan caamadu say u kala gareen saa lagu kala gartaa saddex wala calaamaa ugu cadcadaan badan oo culummadu sheegaan saddex calaamo aa ugu cadaan badan oo culummadu sheegaan calaamada koobaad waxay yidhahdeen culammadu qofka diinka la weydiina lagu garto waa qof dadka ahlu sunnaha agarkooda culummadoodii caamadooda ay wanaag ku ammaanayaan qofka nuucaasa weeye qofka koobaad waa qof dadka muslimiinta ah kuwooda xaqa fahma fahmaye sunnada fahmaa agarkoodu ay wanaag ku ammaanayaan wuxuu leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah majmuucu lfataawaha juska koob iyo tobnaad safxada afartan iyo saddex waman qofkii lahu ay u sugnaato fil ummati ummadda dhexdeeda lisaanu sidqin ammaan wanaagsan ammaan wanaagsan qofka ummadda ku dhexle caamun oo guud bixayu meel yuhnaa calayhi la ammaanaa wa la ammaanaa fii jamaahiiri ajnaasi lumma ummadda jinsiyaalkeeda mucdamkooda culimmadooda caamadooda dullaabtooda fa haaulaahi kuwaasu a'immatu lhudaa waa imaamyaalka hanuunka waa kuwaasa imaamyaalka hanuunka wa masaabiixu dujaa waa kuwaas faynuusyaalka mugdiga mugdiga markuu yimaado jahliga kuwa iftiimiya waa kuwaasu leey taasuna waa xaq maxaa yeelay dadka ahlu sunnaha ah waa shuhadaaullaahi fii ardihi waa markaatiyaalka ilaahay oo dhulka jooga waxayna u daliishadeen culammada xadiidka anas anas ibnu maalik wuxuu yidhi dadka janaasay la soo mareen nabigu meel jooga sala allahu calayh wasalam markaasay waxay ku tilmaameen khayr markaasuu nabigu yidhi wajada waa u waajibtay markaasay haddana waxay la soo mareen janaaso kale markaasay dadkii waxay ku tilmaameen shar markaasuu nabigu yidhi wajabad asna waa u waajibta markaasuu cumar ibnu lkhadaab wuxuu yidhi radia allahu canhu maa wajabad maxaad ula jeedaa rasuulka allow wajabad markaasuu nebigu yidhi haadaa afnaytum calayhi khayra kan waxaad ku tilmaamteen khayr fawajabat lahu ljanna jannabigu kasoo dhegeysta sal la alay slam marnaan taasaa dhici marka gabal waxa weye aayadu ka fahma markaasuu le xukunku waa saas aayaddiina ma sheegan mararka gabal xadiiu ka fahmay markaasuu le waa saas xukunku xadiiskiina ma sheegan hadduu aayad ka fahmana aayadaha isagaa naga fahmi doo hadduu xadiid ka fahma isagaa naga fahmi doo nabiga inuu ka qaatay uusan naskarihiina waaba dhacda oo uu nasaa nabigu u hayo masalada sayna saxaabiya saxaabiga imaa markaas wuxuu ku yidhi walaa yabcuddu ma foga an takuuna aqwaaluhum hadalladoodu inay noqoto sunnatan sunno sunnadoo nabawiyata nabiga loo nisbeeyey faina saxaabiya saxaabi imaa an yakuuna inuu noqdo samicahaa masalada mid ka maqlay min annabiyi nabiga sala allahu caleyh wasalam masalada iskaga celi waxa weye middan uu fadwana amase aqwaasha an takuuna aqwaaluhum samicahaa aqwaashu laakiin waa masale u qowlkiiyo wuxuu ka hadlaa waa masale isagoo kursi raadinaana jaranjar ka dhigtay dadka lafahoodii waxaa dhacda laba boqoloo kun inay raacdo oo beledkaa meel laydkaaga la waayo laydhaha kanoo kalaa la arka ahlujanna kanoo kale miyaa la arka qabrigiisa malkaa ka baxa habeenkii ma seexo taasaa dhici karta marka qofkii la ammaanana waxaa wixii lagu ammaana u waajibay see lagu kala garanaa saas culummadu masaladaas way ka hadlay maaha masale ka qarsoon ha u qaado xaafid xajar fadxibaaribuga hadla kulada dadka la leeyahay antum shuhadaaullaahi fil ardi waa dadkii nabigu saasta ay saxaabada ahayn soo maaha waa dadka manhajkii saxaabada ku sugan qofka ay uga maqaati kacaan dadku saas nabigu yiri saxaabaday ahaayeen saxaabaduna calal xaq ay ku sugnaayeen dad ahli xaqay ahaayeen dadka xaq dambe ee qofka wanaagga ay ku ammaanaan ahlu uu yahay kay balaayada ku ammaanan ahlu uu noqonaa waa dadka ku sugan manhajkii saxaabada oo caqiidadoodii iyo cilmigoodii iyo camalkoodii ku socda kuwaasaa wax waxgala midaan asagu xaq iyo baatil kale oqoon shirki iyo tawxiid kale oqoon sunno iyo bidcad kale oqoon fiska iyo daaca kale oqoon markhaati ma galo ilaa markhaatiga waxaa ka horaya cilmi shayga inaad taqanaad ka markhaati kace eh. kanuna waada jaahil calaamada labaad oo qofka caalimkaa lagu garto ood masaa'ilka weydii karto shahaadatu mashaayiikihi lahu bilcilmi waa in culummadii diinta soo bartay u markhaati kacaan oo ay yidhaahdaan ehel ayaad u tahaye masaa'ilka ka jawaab cilmigan ah waa calaamadda labaad calaamada labaad waa middaas maxaa yeelay culummada muslimiinta waxaa dhaqan iyo caado u ahaa inay cilmigooda ku reebaan ardadooda una diyaariyaan dadaalkood inay fadhiistaan mimbarka ayna markay u arkaan inay eed u yihiinna ay u idmaan imaamu maalik wuxuu yidhi raximahullah laa yanbaqii lirajulin yaraa nafsahu ahlan lishayin xataa yas'ala man kaana aclama minhu uma habboona qof naftiisa inuu arko shay in ehel u yahay adugu waxa weye eel baad u tahay inaad diin akrido u fariiso ama fatwo oo jawaab cilmiya bixi ma u habboona ilaa uu weydiiyo dadka ka aqoonta badan wamaa aftaytu xataa sa'altu rabiicata wa yaxya bnu saciid fa amaraanii bidaalika hal masale kama jawaabin leey mala aanan jawaabin ilaa aan weydiiyey labadaydii shiiqoo rabiiciyo yaxya ibnu saciid oo ay amreen inaan jawaabo walow nahayaanii lam tahaytu day ii diidi lahay nii lahaa jawaabi ma aanan jawaabin ma aanan jawaabin la iska duubsheexay noqon haddii kale imaamu maalik laysa kullu man axaba an yajlisa fi lmajlisi liltaxdiisi walfudya jalasa ma ahanu ila arrintuu qofkii jeclaada inuu masaajidka fadhiisto oo dadka xadiid u akriyo amase uu masaa'ilka uga jawaabo inuu fadhiisto sax maaha xataa yushaawira fiihi ahla salaaxi waalfadli wa ahla aljihati min almasjid ilaa laba qolo uu la tashado oo labadaas qolo idan uga yimaad qolada koowaad qolada ahlulfadliga iyo ahlusalaaxa culummadii ah oo inuu ehel u yahay shaqadan iyo in kale kala sheegi karta qolada labaadna dadka masjidka mas-uulka ka ah hadde meeshii fawdo iyo iska gacan ridasho maaha fa in ra-owhu lidaalika jalasa hadday u arkaan inuu sidaas eegu yahay markaasuu u fadhiisan karaa cilmiga inuu dadka u akriyo wamaa jalastu xataa shahida lii sabquuna shayqan min ahli lcilmi annii mawdicin lidalika wuxuu leeyahay uma fariisan inaan diin dad u akriyo ilaa toddobaatan culummada ka mida ay iiga markhaati kaceen inaan ehel ahay arrintaas toddobaatan markaas kadib bilaabay calaamada saddexaad oo lagu garto culummada iyo qofka masalada la weydiinay waxay tahay duruustiisa fataawihiisa iyo kutubaha uu alifay marka la arko way ka muuqan kartaa waana laga arki kara wuxuu leeyahay alimaam abu daahir asagoo ka hadlaa abu sulaymaan alkhadaabi kitaabka abu dawuudka shiiqa sharxay macaalimu sunanka iskale wuxuu yii wa amaa abu sulaymaan ashaarix likitaabi abu daawuud faidaa waqafa munsifun calaa musanafaati wa talaca calaa badiici tasarufaati fii mu'alafaatihi taxaqaqa imaamatahu wa dayaaratahu qofka munsifkaay cadaaladda markuu dul istaago oo daalacdo kutubaha uu qoray markaasuu wuxuu ogaanayaa tasarufaadkiisa siday u xeel dheer yihiin wuxuuna xaqiiqsanaa inuu imaam diineed yahay oo diintiisa imaamnimadiisa waxaana uu ku ogaanayaa masaa'ilka uu soo guurinayo iyo ammaanada uu ku soo rara saasuu ku ogaana saddexdaas aa lagu gartaa hay yidhahdeen culummadu qofka masaa'ilka la weydiinayo al aslu asalka asalka alkhaamisu shaneeya bayaan bayaanullaah wa allah caddayntiisa subxaanahu allah isagaa nastahanay liwliyaa illah awliyada ilaahay ilaah uu caddeeyey iyo wa tafriiqu ilaahay kala geyntiisa baynahum awliyada ilaahay iyo wa bayna almutashabbihiina dadka isku ekaysina uu ilaahay kala geeyey bihim awliyada alle dadka isku ekaysiinaa oo min acdaa'illaahi ilaahay cadowyaalkiisa ah cadowyaalkaasu almunaafiqiina uurka gaallada ah iyo walfujaari faajiriinta al aslu asalka alkhaamisu shaneeya bayaanullaahi waa allah caddayntiisa subxaanahu allaha nastaana nuqsaan iyo ceeb ka fog liwliyaaillaah awliyada ilaah uu caddeeyey liwliyaaillaah allah awliyadiisa uu caddeeyey iyo wa tafriiqu allah kala geyntiisa iyo kala saaridiisa baynahum awliyada allaah iyo wa baynalmutashabihiina dadka isku ekaysiinaa bihim awliyada alla isku ekaysiinaha ilaahay kala saaray oo min acdaailaahi cadowyaalka ilaahay ah kuwaas isku ekaysiina awliyada alle cadowyaalkaasoo almunaafiqiina uurka gaallada ah walfujaari faajiriinta ah wa yakfii waxaa ku filan fii haadaa kala saaridaas fii haadaa tafriiqaas kala saaridda in awliyada alle iyo awliyaa shaydaanka la kala garto aayatun aayadaa ku filan aayaddaasoo min suurati aali cimraan aala cimraan suuraddiisa ka mid ah halkaas aayad keliya qofku hadduu sax u fahmo waa kala gara kara awliyaa raxmaan iyo awliyaa shaydaan wahiya aayadaasu qowluhu waa ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi qul i nabiga subanow in kuntum haddaad tihiin tuxibbuunallaah allah kuwa jecel fattabicuunii aniga nebi muxamed ay soo raaca yuxbibkumullaahu allah idin jeclaanaahe aayaddaas aayatulmixna layidhaha aayadda imtixaanka aayatulmixna aa layidhaha aayadda imtixaanka dadaa sheegteen inay allah jecel yihiin markaasaa ilaahay aayaddan ku imtixaanay oo waxaa la yidhi allah dadka jecel calaamad waxa u ah inay nebi maxamed dabagalaan sala allahu calay wasalam caqiidada ku raacaan cibaadada ku raacaan manhajka ku raacaan wax walba ay ku raacaan daad allah jeceshiin nebi maxamed raaca sala allah calay wasalam awliyada ilaahayna waa kuwaas nabi maxamed raaca aayaddaas haddaad sax u fahamto awliyaa shaydaan iyo awliyaa raxmaanad kala garanay qof kasta aayaddaasad ku miisaani qofka ictiqaadkiisa nabiga ku raacaa sala allahu calay wasalam ee caqiidadiisa nabigii ku raaci cibaadadiisa nabiguu ku raaci ficilkiisa iyo qownkiisa nabiguu ku raaci ee cilmigiisa iyo camalkiisa daahirkiisa iyo qowlkiisa iyo ficilkiisa nabi maxamed ay raacsan yihiin qayr ayaad u rajaynayda awliye alla inuu yahana loo rajayna qalbiga lama oga laakiin saasaa ilahay looga rajayna saasaa laleeya waxaa loo rajayna inuu awliye ilaahay qof laakiin daahirka ficilkiisa ficilkiisiiyo daahirkiisa nabi maxamed ay khilaafsan yihiin waxaa la qadcina inuusan awliye ilaahay ahayn saasaa la qadcina awliye alla inuusan ahayn wayna saas u qadci haddaba marka qofka labadaas kala garan waaya yau kala garana qof weli alla sheegana oo haddana waajibaadkii ka tega salaadiiu ka tega ramadaankiiu ka tega waa iska qaylila muxaramaadkii zinadii iyo qamradii iyo qurunkii dabaalana waxa la leey weli ilaahayo soo daahiray wey hadda waxaan ahayd duu weli alla yiri waxaa lagu leeyahay baabkiisa lama galo oo baxarbaxuur wey daatkiisa lama geli karo xaadka fahmayadeg ah, arrimihiisu arrimo gaara ah wey qofka ah, labadaas qofka kala gara waaye qofkaasi diinkiima wax badan ka fahma waa shiiqa ley habeen walba gabadh ajnabka ah u daliidi saliid macsananta madaxa looga bilaabo aa lugaha lagu geyna ma garan war haddee shiiqa naagtan ajnabikaa gacanta u gelshay waa l shiiqaa gelin baabka ma taqaan waa weyn ilaahi waxaan adiga qolof meeshaan joogo ninkaan baarka naftiisa waxayga jirtaa salada lixaadi nabiyaalkii waa shira ha adiga qolof meel yaallaya waxaa la daliilaya ha dadkiinaan fidnaysan oo quluub tala oo ayaga qalbigoodii uu halkan iska joogo way wax laga wernaagahayay taaban oo laga cabsanayo qurub iyo belo looga cabsanaye ninkaanu halkuu jiraa miyaa taqaan taasaa la leeya hayesaada maa tukada markaas l inaa lilah dadkiinaan qulubti madoobaatee meelaha iskaga tukadee kacbadu kusoo tukada markaasaa taariikhdiisa hadha markuu intay qorayaan waxayleeyiin waa min karaamaati waxaa ka mid a soddon sano inaan la arag isagoo sujuuday waa weli ah soddon sano saasee dhexdiisu ilaahay jannadii ha ku abaal maray nin shiiqoo dhintay abartaa nasibka dhexdiisa ka sheegay anaa taagna casirkiiyaan xatra u istaagnay isagoon shiikhiga la hogaaminayo sowla jeedo casirkaas lama tukan maqribkiina lama tukan maqribkii inta argagaxay aan isugu cadaabiynin kusoo dayna calaraan tukaday kaliga meel luuqa kusoo tukay xafradii waa socotaa ceshihii ayagoo la wada aroos markaada la dhameeyey aan shiiqii hogaamiyaha ilu yiri wa shiikh sidaa maxay ah lisku dayay salaad kaasuu yidhi ka bax baddaas hawshaas ka bax anig afar xaasaan leey isaga khaliif kasii weyn khaliifkaas aana ku xidhanhayo afartaba meesha laga bila waa un halkan waa barnaamijka ka baddan ka habeey dhinac ka raac ummadaada sooma jeedi xataa taas marka sooma jeedi qaraabasho inay tahay aysan diinahayn qof lagu ammaanayo isagoo tukaa lama arag qof lagu ammaanayo fawaaxis ha fawaaxis saasuu samayn jira saasuu samayn jira markaasay dadku la yaabe kaasal baabkaas maahan ka joogay idinku waajibuu ka tegay iyo xaaraam sameeyey unbaa lagu ammaana ma waxaasa marka iyo qof xuduudda alla ilaalinaa labadooda in la kala gala waayo oo la yidhahdo mid kuwa maarka xuduudda alla ilaalinayo waa dadaan baabkuba u bixinba waa dadaan kashuga laga fayrin waa dad iska shibur cawaam ah ma aha culummo saxayo awliye ilahay lali halkaasaa jooga ee haddii weli alla yahay baabka waa ka gudbiya asaga alkee joogaan buu leeya meeshii horuu joogaan oo caamadu joogto caamadu waa garata inay salaad tugto ee wuusan kashfiga laga fiidin qofkaan soma jeed subxaan allah sida darteeda waa gaalnima yidhahdeen qofku markaas uu darajadaas gaaro kadib inuu yidhah waa cibaadaysaa ah, lama ogolaba mar hadduu heerkaas gaaro waxay yidhahdaan dhammaan muxaramaadka u fasaxayn waxaa laga xarima waa qofaan darajo gaarin oon garaadagoyn dhammaan waajibaadkiina waa laga rida dhammaan takaaliifta waa laga rida soo soma jeedi muxaramaadkiina fasax wey waxaa marka la yaabla yaqiintiiu gaaraa lagu leeyay yaqiintaas nabigu miyuusan gaarin sala allahu calayh nabi maxamed sala allahu alay salam markii naftu ka dhacaysay fiiri salaada jamaacada inuu ku tukan isku daynka waa istaagay markaasaan xanuunka ayaa miidkii ka teg waa la sugay la sugay indhuu kala qaado wuxuu yidhi ma la tukaday markaasa lama tukan markaasu i kana biyo qofka dimiirku ka qabo inuu qubaysto waa loo qubay waa qubaysta markaasuu isku dayay inuu istaago jamaacada aado markaasa miirka ka tug saddex goor ka badan idha waa mar waa xanuunkii uu ku dhintay markaas jamaacadu aadaya iska day salaad kale iska daayeen yaqiinta la gaarayo nabi maxamed gaarin xayka haddii ay jiri lahayd darajo la gaaro oo marka la gaaro waajibaadka qofka ka dhacayaan muxaramaad kale lagu sii daynayo yaa ugu horey lahaya gaari lahaa darajadaas ilahay agtiisa darajo fiican ka tahay nabiyaalka hadday darajo fiican oo ilaahay jecel yahay tahay waxaa gaari lahaa nabiyaalka waxaa gaari lahaa abubakar waxaa gaari lahaa cumar laakiin mid walba waxa weeye naftu waxay ka dhacday isagoo ilahay caabudayo ilaahayna uu ku yidhi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbiga caabud ilaa gooridu kuu timaa marka haddaad kala gala weyda awliyaa raxmaan iyo awliyaa shaydaan waa nasiib daro wey waa nasiib daro markaasuu shiiku yidhi al aslu alkhaamis asalka shaneeya llah allah cadayntiisii uu caddeeye wey subxaana isagaa istaahanin liwliyaa illaah awliyada ilaahay iyo wa tafriiqu ilaahay kala geynta uu kala geeyey baynahum awliyada allah iyo wa baynalmutashabbihiina dadka isku ekaysiya bihim awliyada ilaahay oo min acdaa ilaahi ilaahay cadowiyaalkiisa ah ama min acdaa illahi ilahay cadowiyaalkiisa xaalay yihiin cadowiyaalka almunaafiqiina uurka gaallada ah oo afka islaamnimo ka sheegana waana kafara walfujaari faajiriinta ah oo xumaanta iska dabaalana wa waxaa ku filan fii haada tafriiqaas in la kala garto aayatun aayadaa ku filan aayadoo min suurati ali cimraan aala cimraan suuradeeda ka mid ah wahiya aayadaasu qowli waa ilaahi qowlkiisa ilaa uu yidhi quldhay nabiga suubanow in kuntum haddaadtihiin tuxibbuuna allaah allaah kuwa jecel fattabicuuni isoo raaca yuxbibkum ullaah allah idin jeclaanayo marka ilaahay jacaylkiisa waxaa lagu gaaraa nebi maxamedoo la raaco sala allahu calay wasalam taasaa lagu gaaraa xuduudda alloo la ilaaliyo taasaa lagu gaaraa taasaa lagu gaaraa ma ujeedaa qofka hadduu caqli leeyahay wax badan fahmi kara xad laakiin caqligiisa haddii bidca daboosho oo qunfulkugoo waxba fahmi mara caqli kaliya nadiifa hadduu leeyahay marka la fiiriyo war qofkaas iyo qofkaas yaa ilaahay xaggiisa wax u wadaa waxbuu ka fahmay oday duqa fiiriyo nabadoona a wuxuu anugu wax badanaan ogahayo war niyo oday wax ma ogdi walla wax badaan ogahayo wax badaan ogahayo sababtoo ah waxyaalahaan ogahay waxaa ka mid weyi waxaan arkay indhahayga ku arkayuu yii dadka la cayrsanayana war ka taga war waa war waalu shar war waxa ka dhegaysanina waa arkayuu gabadh xaasaskoodii waa daboolayii cawradooda ayaga maahane nin islaameed ma arko ma arko waxaa kii waxaan joogi jiray shiikhyadeen iyo shiikhyadeen ragga la leeyahay ee caanka ee maanta qubuurahooda la kuuga aan la noolaa yidhi anugu waxaan arki jiray yidhi gabadha iyadoo horta inta fadhida tanaas la soo baxday inay caruurka u dayo hadda xerkiiwaa fadhidaku oo markuu naaskan ka dhergaclunkaa inta gashato kan kaleba soo baxo u dayo intaana fadhinayi annaga ag fadhinayi marka waa laya waxaan idin yiri diinkii waagaas muusan diinkaan haddala sheegaa oonin shiikhna shiikhina waa fadhiyo weligii oo hadda laga ciid qaadana isagaa fadhiyey xertoodu ragga kuwan waa salaamaynayi annagana waa salaamaya gacantaan ku shubayna gabdhuhuna waa salaamayaan xerta kuwaan waxooda la eryanaayo laleeya war nuur ma leh karaamaadna ma lehna wuu dumarka ma salaamaan ajnabiga marka anigu wax ogahay oghayo wax marka waa iskuma eka qof xuduudda alle ilaalaa iyo qof xuduudda alle ka gudbayo iskuma eka waa in maskaxdaadu shaqeeyo wa aayatun aayad ayaa ku filan aayadda hore ku cadfatay wayakfii fii haadaa tafriiqaas waxaa ku filan aayatuna ku filan min suurati alcimraan wa aayatun aayadaa ku filan tiyay ku cadfantah aayaddaasoo fii suurati lmaa ku sugan wahiya aayaddaas waxay tahay qowlu ilaahi qowlkiisa ilaa uu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow man yartadda qofka ka ridoodo ka laabta minkum idinka xaal idin ka mid yahay can diini diintiisa fa sawfa mar dambaa ya'ti llaahu ilaahay la imaan doonaa biqowmin qoom qoomkoo yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wa yuxibuunahu ayaguna ilaahay jecel awliyada ilahayna waa dadkaas ilaahi weynaa marka intaas kuma joojin tilmaamuu ka baxsha si aad u garato dadkaas fiiriin yuxibu wa yuxibuuna adillatin cala almu'miniin ilaa wuxuu yidhi aad ku garanaydaan dadkaas waa dad mu'miniinta u jilicsan muminiinta waa jecelyihin waa u naxariistaan waa u soo dunmaa adow iyo lid kuma ah adilatin cala almuminiin acizatin cala alkaafiriin gaaladan waa ku qalafsan yihin waa ku adadag yihiin ma garan waa ku adadag yihin u ee qof dhahaya gaalkii waa ahluwardiba habeenkii masixda gaalkaan adna gaalaad naga leedahay waana ahluwardiba isaga dhan soo ma jeedi hadda gaalkuu leey markaasaa leeda culummadii la kala gara waay waa iskhilaafay qof halkaan lasoo taagan horta halkaana qof la soo taagan oo gaalkaba weli soo daahira u ah jacaylka uu qabo soo dhoweynta daba oradka soo ma jeeda adilatin cala almu'miniin acisatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili illaah waxay u jihaadaan diinka alle inu kor noqdo walaa yakhaafuuna lowmata laa'i kama baqaan qof canaanta canaantiisa diinka ugama tagaan bal calaamadaha ilaahay saaray fiiriy marka labadan isku egta soma jeedi aayaddaasaa ku filan wa aayatun aayadaa ku filan aayadoo fii yuunus ku sugan aayad yuunus ku jirta aa ku filan weli aayaddaas waxay tahay qowli ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi alaa baraarida ina wliyaa allah awliyada ilaahay laa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaani fii maa yastaqbiluunahu min umuuri aakhira arrimaha aakhireed ka horeeya kama baqi doonaan ilaahay baa ammaan gelinaya ilaahay baa aakhirada ammaan gelinaya cadaabkiisa ka ammaan gelinaya walaa hum awliyada ilaahay mahum yaxzanuuna kuwa murugoonaya calaa maa faata min caradi dunya wixii ka tegay birdir adduun ah kama murgayaan maxaa yeele way ka raysanayaan markay aakhiro tagaan adduunya way ka raysanayaan kama murgayaan umana shallaayayaan wax ka fiicana alla siinaya walaa hum yaxzanuun ma murugoonayoona ka firaanyoomayaan calaa maa faatahum min caradi dunya wixii ka tegay birbirka adduun ah kama murgayaan kamana tiraanyoonayaan leeyihiin awliyada ilahay fiiriya mar hum soo qadare mubtade alladiina khabar ka dhig amase awliyada ka sifeen alladiina awliyadaasoo aamanuu xaqa rumeeyeen wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa ilaahay ka baqa fiiriya marka awliyada alle labadaas sifa lagu yaqaan awliye alle aliimaan waa tawxiid saxiixa iimaan saxiixa calaamadda labaadna attaqwa muxaramaadka dadka ugu fog waa inay noqdaan dadka muxaramaad dhiigga muslimka zinada qamrada daroogada beenta xanta been abuurka iftiraaga kulli xumaanta waa ka fogaadaan daacaadka ma waa inay ku dadanaadaan ku dadaalaan cibaadada u fududba xumaantuna ay ku culustay ka fogaadaan ka qaxaan calaamada lagu yaqaan awliyada ilahi waa calaamadda lagu yaqaan awliyada ilahi saas alla u sheegay laakiin qof fisqi ka muuqdo oo lagu leeya baabkiisa sidaan ma ahan adugu baabkiisa ma garan karti meel kalu ka wada qayrka ee adugu ha fiirin waxa ka muuqdo iska daba soco adugu ha fiirin waxa ka muuqdo haddaanaan fiirin see wax u garanaya ha indhaha iyo caqliga alla noo siiye inaan wax ku kala garanno sooma subxaana allah shiikhu wuxuu yidhi uma saara alamru arrinku wuxuu ahaaday cinda akari man dad inta ugu badan agtooda yaddaci sheegana alcilma iyo waanahu isagu minhu daadkal khalqi makhluuqa ku waaweliya inuu ka mid yahay wa xufaadi sharci sharciga dadka ilaaliya inuu ka mid yahay ilaa ana wliyaawliyada ilaa ana alawliyaa awliyada laabudda fiihim laga maarmaan inay tahay min tarki itibaaci rusul rususha raacidooda inay ka tagaan waman tabicahum qofka raacana falaysa min awliyada ilahay ka mid maa maanta dadka aarkiisi wuxuu ka hadlaa khulaafiyaalka albidac aarkii arrintii waxaa laga dhigay weli ilaahay shardi waxa ah inuu nabiga uusan raacsanan ilaa haddee qof taarikhusalaam nabig raacsan oo salaada kaa tukayn qof qurunka iyo balaayada iyo macaasida dabala maa nabi raacsan weli ilaahay calaamad saasayba uga dhigeen dadkaas xumaanta iyo balaayada iyo jinniya la shaqaysiga iyo balaayada ka shaqeeya salaada ka go-ay xumaanta iyo qurunka iska dadaalana weligii ilahay waa qaysar qof haddii la arko sunnada nabiga taaka taaka u ilaalinaana waxaa musiiba waxay ku dhacday oo gudcoodan ku dhacday oo khilaafay awliyada ilah idan marka awliyadiiba calaamad waxaa looga dhigay nabadkhilaafi qofka nabigii raacsanaa la arkona tiinbara waxaa looga dhigay waa wahaabi mujrim ah awliya ilaahayna maan waaba awliya diidba saasayba noqota arrinta halkaasay mareen shaydaan wax sheeg oo habeenba martadka uga cuna weji cala laylaan taxadlay afartan halaad hala la gowraco dibi qobad madow ha qalo hadduu ilah waa la waa soo daahir waa loo qabraa waa ibliis jinniyaha la shaqaysta ma garad qofka taaka taaka sunnada nabiga u akrinayana oo ula socdo ugu deganne waxaa laleey weli maahan waa awliyadiid bal fiiri arintaas diintii nabiga iyo miisaankan isku fiiri siday u kala fog uma saara alamru arrinku wuxuu ahaaday cinda akari man dad badankooda agtooda yaddaci sheegana alcilma cilmi iyo wa annahu min hudaati alkhalqi makhluuqa kuwa hanuuniya inuu ka mid yahay wa xufaadi sharci sharciga kuwa ilaaliya inuu ka mid yahay ilaa ana alawliyaa awliyada laabudda laga maarmaan inay u tahay fiihim awliyada min tarki itibaaci rusul rusul sharaacidooda ka tegideeda waa shart markaasaa weli la dhihi karaa waman tabican qofkii raacaa rusulsha falaysa minhum ayaga ka mid maan awliyadooda marka awliyada ay calaamadda u tahay rusul raacidda in laga tago awliyadaasi ma awliyaaraxmaan amse waa awliya shaydaan waa awliya shaydaan wey awliye calaamad ay u tahay in nabiga raacidiisa laga haro waajibaadka la dayaco muxaramaadka la dabaafo sooma jeedin waa awliya waayihin laakiin waa awliyaa shaytaan qofka nabiga raaca oo ay riixayaanna waa awliyaa raxmaan waa awliyaa raxmaan marka wadadku way kala duwayn ee adigu ha isku darin wuxuu yidhi walaabudda waa laga maarmaan min tarki ljihaadi jihaadka inuu ka tago qofka markuu weli alle lagu tilmaamaa oo inuu jihaad lagu arag qof gaal neceb oo gaal la jihaadaa agtooda weli ilaahay kama ah weli ilaahay agtooda kama ah weli ilahay agtooda kama aha marba hadduuna gaala nacayb lagu arko waxa lale waa fidnoobay siibaana ku dhacday baana laga shekiya isaganama ma ahan calaamad kayray leey walaabudda waa laga maarmaan min tarkii jihaadi jihaadka inuu ka tago qofka ayaga agtooda weyga ka ah faman jahada qofka gaal la jihaadaa falaysa minhu ayaga ka mid maaha awliyadoodii iyo dadka yiqiineen iyo kayrka waxay ku yiqiineen ka mid maaha walaabudda waa laga maarmaan min tarki iimaani iimaanka in laga tago iyo wa taqwa labadii shardiyo ilaahay awliyadiisa ku timaamay waa in laga tago iimaanka tawxiidka sunnada iimaankaas waa in laga tago famaanta taqwadana waa in laga tago xumaanta in layska ilaaliyo xumaanta in layska ilaaliyo muxaramaadka laga dagaalamo laga fogaado waa in laga tago qofkii weli ayaga u noqona faman tacaahada qofkii ka warqaba biliimaani iimaanka oo shirkiga aad iskaga ilaaliyo kufriga iska ilaaliya iimaanka ku dadaalo ilaaliya waa taqwaa alla ka cabsiga qofkii ka warqaba oo xumaanta mid weyn iyo mid yar iska ilaaliya carabkiisa indhihiisa qalbigiisa ilaashada falaysa minhum ayaga ka mid maaha ayaga ka mid maaha ayaga ka mid maaha hadda weli fiiri bal hadda odagnaa haween maaley aan miaalina fiiri weli kaasoo kale loo yiki oh fiiri waa qayila iska sheekayna Ah, markaasuu gabdhihii biidka ahaa ee ciyalsiyada ahaa uu isha la raacay ah, markaasuu leeda nuucaasoo kale aan ka helna anagu ah, nuucaasoo kale qofka yidhaahda sidaanu amaysan saxhayna jagadaa laga rida waxaa la leeyahay dhulkan ku dhufanay aana ka qaadnay sharafa qiimana agteenna fiir sixibtii waa ku hareeraysan tahay hal qof inkiri ma oo ismale warsay ku dhacay ninka qayilaya oo ciyaalka gabdhaha biidka daba socda oo see weli ilaahay ku yiri intaas dadki way garalacay waqtigaas ka war la soo maray waxa la soo maray fiiri ah, wax qariib qofka iimaankiisa iyo taqwadiisa ku dadaala weli agtooda kama ah faman tacaahada qofka ka warqabo ku dadaala biliimaani iimaanka iyo wa taqwa alla ka baqidda falaysa minhum ayaga ka mida maahan awliyadooda waxay yidhi shiiquna yaa rabbanaa rabbigeeniyo nas'aluka waxaan ku weydiisayna alcafwa cafi ilaahayowna cafi waalcaafiyata ilaahowna caafi oo cudurka aad kuwaas diinta ka gelin hanaga gelin cudur weyn aad diinta uga dhacay musiibaa ku dhacday ilaahay cudurkaasoo kale hanagu ridin iyo mid lamida iyo mid ka daran innaka adiga samiicu ducaa baryada midka aqbala aad tahay rabbiyo ilaahayo baryada midka aqbalaad tahay cudurkaasoo kale diinta hanaga gelin allahu subxana wa tacala aclam wsala allah calaa